الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور الله سبحانه وتعالى waxaa ilaahay aayadkan uu ku sheegay addoommadiisana uga warramay ilaahay inuu difaacayo addoommada iimaanka leh kama ilaalinayo sharka kuwa sharka leh ee asqaarka ah iyo sirqoolka kuwa cadowga u ah waa haddiise addoommadu ilaahay ay cusbadaan waman yatawakal cala allaahi fahuwa xasbuh ilaahay baa kugu fillaan doonaa ina allaha alle yudaaficu faacaladaasi waa iska mujarad oo kale ayaad u laqbaynaysaa ina allaha alle yudaaficu wuxuu ka difaacaa can iladiina kuwii xaggooda wuxuu ka difaacaa aamanuu alla rumeeyey shara alashraar mafcuulka qadar shara alashraar kuwa sharka badan sharkooda ayaa ilaahay ka difaacaa inna allaha alle laa yuxibu ma jeclaa rabbi kulla khawaan mid khiyaamo badan dhammaantii ilaahay ma jecla kulla khawaanin mid khiyaamo badan dhammaantii ilaahay ma jecla kafuur oo gaalnimo badan markaa labadan siiqo waa siiqatu lmubaalaqa baa la yidhaahdaa macnaa ka khiyaamada badan iyo ka gaalnimada badan midnaba alle ma jecla macnaheedu ma aha ilaahay wuxuu jecel yahay khaa'inka iyo kaafirka qur-aanka ayaa ilaahay ku caddeeyey labadaa midkoodna inaanu jeclay gaalnimadooda iyo khiyaamadoodu haba sii kala daraato eh udina waxaa loo idmay waxaa loo ogolaaday liladiina kuwii waxaa loo ogolaaday yuqaataluuna lala dagaalamayo ee lala diriraayo biannahum dulimuu ay bisababi dulmihim in la dulmiyey daraaddiina lagula diriraayo waxaa loo idmay alqitaala qitaal baa loo idmay kadaalim aljalaan un badan oo culimmada ahlucilmigii waxay leeyihiin aayaddani waa aayaddii ugu horreysay awalul aaya ee ilaahay ku soo dejiyey jihaad kuna farad yeelay marka idan bay tusaysaa in loo daneeyey lidaalika ayaan lagu faahfaahin axkaamtii jihaadku uu lahaa laguma faahfaahin waana sunnaha ilaahay bay iska ahayd markuu arrin maaragtay waajib culus oo shaaqa ilaahay markuu soo dejinayo marka hore tadriibku buu ilaahay mariya oo ay dadka samayntooda iyo kategiddooda ayaa ku adkaasa markaasaa kolba qayb ilaahay soo dejiya marka idinka waa la idmay udina waxaa loo ogolaaday liladiina halkaas uma ilfaacil ku dhacaya liladiina kuwii waxaa loo ogolaaday yuqaataluuna lala dagaalamayo yuqaataluuna lala dirirayo biannahum dulimuu ay bisababi annahum dulimuu in la dulmiyey daraaddeed waxaa loogu oggolaaday alqitaala jihaad inay jihaadaan ay dagaalamaan taasaa loo idmay waina allaha alle calىa nasrihim kuwaa uhiilintoodana laqadiir waina allaha alle laqadiirun kii kara weeye calىa nasrihim ayaga uhiilintooda iyo u gargaaridooda iyadoon dagaalba aan loo idmin oo aan loo ogolaanin aladiina kuwaaso amba hum ayagu aladiina kuwa weeye ukhrijuu la saaray ukhrijuu la saaray min diyaarihim guryahoodii laga saaray min diyaarihim ukhrijuu bay ku xidhmaysaa min diyaarihim guryahooda laga saaray bigayri xaq xaqdarana lagaga saaray ilaa an yaquulu xaq xaqdarro maaha waa shay xaqa lidaalika bay culimmadu waxay leeyihiin ilaa istinahani wuxuu noqonayaa amba mise munqadec buu noqonaya ah, manaa kuwa guryahoodii laga saaray ayaa loo idmay ilaa an yaquulu inay yidhaahdeen mooyaane wax kale ilaa laakin ayuun baa lagaga saaray maaragtay guryahooda qawlahum ayuunbaa lagaga saaray ilaa laakina qawlahum hadalkooda ayuun baa lagaga saaray ay qawluhum baa lagaga saaray maxay ay yidhaahdeen rabbunaa rabbigayo allaahu alla weeye ee walowlaa haddaanu ahaanin dafcu llaahi alle celintiisu difaacidiisu alle haddaanay ahaanin annaasa dadka uu difaaco oo uu joojiyo ka bedel bacdahum barkoodba uu ku difaaco bibacdin barka kale oo qoomba qoom waa la ku hortuugsaday si dadka sharkooda u joogsado ayaa qolaba qolada kale lagu joojinaya oo waxyaabaha ilaahay ku abuurayo ee awoodi u siinayo waa asbaabo ayuu ku karsiinaya markaasay qolaba qolada kale iska difaacaysaa mar haddii kale ka daran waa la cuni lahaa walowlaa haddaanu ahaanin dafcu llaahi ilaahay celintiisu an oo mastar mudaafun ilaa faacilihi annaasa ayaa mafcuulkiiya annaasa dadka uu celinayaa haddaanay ahaanin bacdahum barkoodba uu ku celinayo bibacdin barka kale mawjuud kabarka lowlaada mawjuudun kii kula haddaanu ahayn lahudinat waxaa la baadin lahaa la dumin lahaa lahudinat waxaa la dumin lahaa fawaamicu waa jamcu sawmaca waa mawlacyada wadaadada nasaaradu ay geli jireen waa dhismo dhisan ee toqoor dheero saa u qalloocdan u samayn jireen luqunta ay saasu ahaa intaa taagaan ayay sidaa u suurarin jireenoo baagaryada nasaarada ayaa halkaa maaragtay ku cibaadaysan jira oo waa macaabid aruhdaan lahudimad waxaa la dundulin lahaa dheh sawaanicu mawlacyo mawlacyada suufiyada kiristaankaa la dumin lahaa wadiyacun jiniisadaha kiristaanka ayaa la dumin lahaa wa wadiyacun jiniisadaha kiristaanka ayaa la dumin lahaa wa salawaatun jiniisadaha yuhuudda ayaa la dumin lahaa salluusa ayaa luqadooda lagu idhahdaa salluusa wa salawaatun jiniisadaha yuhuudda ayaa la dumin lahaa wa masaajidu masaajido ayaa la dumin lahaa masaajidadaasoo ka jisay yudkaru lagu xuso fiihaa masaajidada dhexdeedaba dhexdeedaba ismu llaahi alla magaciisa lagu xuso dikraa xusid xudud xusidaasoo kasiira fara badan markaa masaajidada ayay nactu u tahay fiihaa damiirkana waxaynu u celinay masaajidada waayo waa qaacida naxwiga macruufka ah damiirka in loo celiyo aqrab madkuuraat xawalka usushay kugu dhow in loo celiyo weeye culamada qaar u celiyaana way jiraan oo maarataada ay tahayba dee in badan ilaahay dee ridkiisa waxay ku hayeen bay ahay walow inxiraafka ha jira yuhuudda iyo kiristaanka xaggoodaba marka asawaanic iyo biyac labaduba waa macaabidda meelahay ku cibaadaystaan nasaaradu weeye oo meelana gaar wadadoodan baa gaar u samaystaan si ay meelo ku khalaaweeyaan oo kale weeye oo cidmaa ayay la digi jireen biyacduna way ka ballaadhantah iyagu maaragtay sawmacaadka ayay ka ballaadhan yihiin marka labadaba kristaanka ayaa iskale wahiya awsacu minhaa wahiya linasaara ayda ayaa mufasilkuba ku leeyahay allah wuxu uhi subxaanahu watacaala wallaahi allah ayaan ku dhaartay rabbiba isku dhaartay layansuranna wuu u hiirin doonaa oo wuu u hiirin doonaa allahu alle wuxuu u hiirin doonaa man buunbu alla u hiidhin doonaa man mid buu u doonaa yansuruu u hiiriya hu alle ah, wallaahi layansuranna allaahu alla wuxuu u hiilin doonaa ou u hiilin doonaa man midka yansuru u hiiliyahu isaga oo ilahay qofka diinta alla u hiiliya u nusreeyo weeye ina allaha alle laqawiyun allaha awooda badan weeye casiis ee aanu cidina boodsanin cidina ma goodsato lahu lciza waalmanica intaba ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala aladiina kuwii waa lagu gargaari doonaa mankaasaynu maaragtay ka sifaynayna alladiina kuwaaso waa kuwa ilaahay u hiiliye maaragtay amba hum ayagu alladiina kuwa weeye in makannaahum haddaanu u sugno iyaga fil ardi arlada haddii aanu ku sugno macna aanu ku siino darajo iyo awood suldada loo dhiibo alladiina kuwaaso in makkannaahum haddaanu ku mulki siino amba aanu ku awood siino filardi arlada dhexdeeda haddaanu ku awood siino aqaamuu ooga asalaata salaada ooga wa aatow bixiya azakaa zakadana bixiya wa amaruu fara bilmacruufi macruufka fara wanahow reeba can ilmunkari munkarka iyo xumaantana reeba walilaahi alle ayaa iska leh caaqibatu lumuur carro alle u dhiibo dadka wanaagsan kuwa alla u hilinaya waa kuwa waa kuwa salaada ogada ilaahay taskiye kale dadku uma baahno war dadkani markay awoodda qabteen amba suldada ay heleen amba ilaahay arla u gacan geliyey maxay ku sameeyeen aqaamu asalaata wa aatow azakaa sakadana bixiye wa aatow bixiye alladiina kuwaaso in makkannaahum haddaanu ku sugno ayaga fi lardi macnaa awood aanu ugu yeelno aqaamuu ooga asalaa salaada ooga wa aatow bixiya azakaa sakadana bixiya wa amaruu fara bilmacruufi wanaagana fara wanahaw reeba cani ilmunkar xumaantana nahiya walilaahi walilaah alla ayaa iskale caaqibatu lumuuri arrimaha cidhibtoodana rabbi baa iskale macnaa ilaahay baa subxaanahu watacaala wax kastadadku ay sameeyaan ka abaalmarinaya wey allah wuxuuri subxaanahu watacaala isagoo rasuulkiisa sabirsiinaya tasliya baa la yidhaahdaa wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan nebi muxammedow wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan faqad kadabat waxay beenisay qablahum ayaga hortoodba qowmu nuuxin nuux qoomkiisii waxay beeniyeen nuuxaa nuux bay beeniyeen wa caadin reer caadna way beeniyeenoo hub bay beeniyeen wa samuud reer tamuudna way beeniyeenoo saalix bay beeniyeen wa qowmu ibraahiima ibraahiim qoomkiisuna ibraahiim bay beeniyeen wa qowmu luudin luud qowmkiisuna luuda ayay beeniyeen wa asxaaba madyana madyan kuwii deganaana shucayba ayay beeniyeen wa asxaabu madyana wa asxaabu madyana madyan asxaabteeduna waxay beeniyeen shucayba ayay beeniyeen allah wuxuu wa kadiba waa la beeniyey markaa munsana majhuul baa fici waa kudiba waxaa la beeniyey yuufaa munsana waa la beeniyey faamlaytu waanu kaadiyey faamlaytu waanu kaadiyey lilkaafiriin lilkaafiriina kuwii kaafiriintahaa baan u kaadiyey waan u sheeka dheereeyeyba allah yihi subxaana wa tacaala uma kaadinta dabadeedna akhadtu waan qabtay hum ayaga fakayfa kaana sidee ayuu u dhacay amba uu noqday nakiir ay inkaari nakiir kale waa masder bimacna alinkaar waana ismigii kaanada fakayfa kaana sidee ayuu ahaaday nakiir nakiiri ay inkaari macnaha ihlaajaan halaagay sidee ayuu u dhacay macnaha ma ku dhacay halkiisiisa kuma dhacin bimacnaa halkuu ahaa mudnaabuu ku dhacay allah wuxuuli subxaanahu watacaala waka'ayin badanaa oo badana min qarya qola badana alqarya waxaa loo jeedaa imika qola waayo qur-aanka laba macnayo unbay ku soo aroortaa un in loo jeedo xaaliga dadka degan qaryada iyo naxalka laftiisaba marka iminka waa magaaladii iyo dadkii deganaaba waa loo jeeda waxaad ku garanaysaa qarinada wahiya haalimatun haddana dhinaca kale fa hiya khaawiyatun calaa curuushiha fata'ayun badanayo badana min qarya tamiisba u qaadataa qarya badana qaryadaasoo ahlaknaahaa aanu halaagnay badana waalxaalna aanu halaagnay hiya qaryadu daalimatun في dulmi fasaya daalimada ay tahay daalima bidaalima ay tahay dulmigeedu aanu ku halaagnay oo fahiya iyadu ahlaknaahaaba ku tahay fakaayin min qaryatin ahlaknaaha badana oo fahiya iyadu haawiyatun wlxaal taa hore xaale wlxaal hiya daalimah ay tahay kii dulinsashay oo aanu halaagnay oo fahiya iyadu haawiyatun fii ku dhacday ah, ah haawiyatun tii ku dhacday ah calaa curuushihaa saqafyadeedii saqafkaa soo hordhacay markuu saqafku soo dhacay ayay derbiyaduna ka daba yimaadeen waa burburka ugu daran buu noqonaya in gurigana saqafkani soo fadhiisto derbiyadu ay ka dambeeyaan dalalku saqafka derbiyadu ay ka daba yimaadaan khaawiyatun oo fahiya iyadu khaawiyatun tay ku dhacdeen calaa curuushiha wa bi'rin qaryadu ku cadsan yahay wa bi'rin ceel badana mucadala laga tegey mucadala laga tegay fara badana oo wax alla wax ku soo arooraya iyo wax ka cadayaan koobna aanu jirin wa qasrin qasri badana guryo nashiid la caddeeyey oo nashiidka waxaa la yidhahdaa almubayad bilfus macnaa marka la nuuradeeyo shiid ay carabigana lagu yidhaha marka ashiid waa nuuradda laftigeeda weeye shiidkaas oo waxaa kaloo macaani dhowra buu qasrin ah oo min qaryatin ah wa bi'rin ah, ah mucadala la dayacay amaarkaysa sabana wa bu'rin badana cimaaran mucadala laba sugi iyo wa qasrin guri mashiib la dheereeyey amba mashiib la adkeeyey amba mashiib la cadeeyey intaba lagu fasiray macanaheedu isku wadhan yihiin afalam yasiiruu miyaanay soconin sabtu fi lardi arlada kuwani miyaanay soconin oo hadday socdaan waa jawaabkii istifaamkaasi oo hadday socdaan fatakuuna ay u ahaato lahum ayaga ay u ahaato quruub qalbiga ay u sugnaadaan quruubtaasoo yacqiluuna ay wax ku fahmaan bihaa quruubkaba yacqiluuna bihaa ay wax ku caqliyeeyaan aw amase aadaanun ay u ahaato dhago yasmacuuna ay wax ku maqlaan bihaa dhagaha fa inahaa ina alamra wasani qisa eh laa tacmaa ma madoogaato alabsaaru indhuhu indhaha lagama xaqiiqo beelo alabsaar lagama indhabeero xagga indhaha walaakin tacma ha yeeshe ee waxaa madoobaata alquluub qalbiyada ayaa madoobaada fa inaha in alamra wasaani waatamiru qisa laa tacma ma madoobaato alabsaar indhuhu ma baaba'aan walaakin tacma ha yeeshe ee waxaa madoobaada alquluub qalbiyada ayaa madoobaada allatii qalbiyadaaso fi suduur laabaha ku sugan fi suduur waa jamcu sadrin alquluubna waa jamcu qalbin aayaddan waxa saruurkuugu ah qalbigu inuu ku jiro laabta waalcaqluna caqliguna wuxuu ku jiraa uun qalbiga fatakuna lahum quluubun yacqiluuna biha fahamka wax laga fahma lagaga marka halkan maaha halkan saabato iyo marka in lagu fikerayaa gaaladu ku garaaceen maaha waa sakatee xukun waa xokayn baa culimmada qaarkood ay yidhahdeen wax baa kusoo dhacaya maskaxdii laakiin halka wax laga fahmaya waa qalbiga qalbiga weeye wax kale haba ku dawiqin meelaha kale wayastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaan nebi maxamedo bilcadaab cadaab ayay kaa degdegsanayaanoo waxay doonayaan in ay dhaftado u halaagsanaan ayaa alla leeyay subxaanahu watacaala cadaab bay degdegsanayaan walan yukhlifa allaahu allana ma baatin doono wacdahu ballanqaadkiisu cadaabka ballan qaaday wacda ay waciida ballanqaadkiisu cadaabka ballan qaaday allana ma baatin doono wa ina yowmaa maalin cinda rabbika rabbigaa agtiisa ku sugnaatay ka alfi sana sanada kun ahoo kale weeye kabarkuu inaga gaadhay wa ina yowmaa maalin cinda rabbika rabbigaa agtiisa ahaatay ka alfi sana sanado kunoo hoo kale weeye oo mimaa kii lamid ah, mimaa kii xaggiisa tacuduuna aad tirisaan oo minkaa listidaalikaayr ka dhigin mimaa tacuduuna aadkaa tirisaan xaggiisa haddaba suuraddan kun maalintan ilaahay wuxuu kala mid dhigay kun sanadood oo kuwaynu tirino lamid ah suuratu safsana sidaasoo kale uu weeye laakiin dee suuratu lmicraaj waxaan uji ahaa dabcan suurati yubadiru alamra min asamaa'i ila alardi uma yacrusu ilayhi fii yowmin kana miqdaaruhu alfa sana manaa tan ay la macno tahay marka aayadda kale ee tilmaamaysa kontonka sannadood suurat lmacaarij baan filayahay ayaa iyadu waxay ka duwan tahay labadan aayadood macnahay tilmaamayaan marka saddexda aayadood labadan aayad way iswaafaqsan yihiin haddaba maalintan kunka sannadood la qadari waa maalinteen waxay leeyihiin culimmadu yoomkan wa ina yowman cinda rabbika waxaa loo jeedaa maalmihii lixda ahaa uu ilaahay ku abuuray samada iyo arlada mid ka ah ayaa intan lookaa intan ayuu ahaa kan kale waina ina yowman cinda rabbika kaalfi sanatin aayaddaa kale ay tilmaamaysa yubadir lamra min asamaa ila alardi macnaa waxaa loo jeeda waa maamuladoo samadu waxay u jirtaa arlada shan boqoloo inta loo socdo marka curuudka iyo sucuudka labaduba amarka soo degidiisa iyo noqoshadii ayaa kun sannadood ayay isku noqonayaan amaa taa kontonka kun ee sanadood la midka noqonaysaa waa yowma alqiyaama saasay culimadku tabciyeen yowma alqiyaamaha weeye walow xaaladaha dadkaba hawa u kala duwanaadaano dadka qaarkood baa kun sannadood baa ay uga yaraan doontaaba haddii ilaahi subxaanah watacaala ma arkaysa oo u khafiifin doono dadka ahluliimaanka dadka iimaanka la hoyey allah wuxu uhi subxaana watacaala wakayin badanaa oo badanaa min qaryatin badanaa amlaytu aan u kaadiyey lahaa ayada walxaal hiya daalima ay tahay uma dabadeed akhadtuhaa aan qabtay oo ilaya aniga xaggayga buu yahay almasiiru noqodkuna xaggayga baa loo soo noqon doonaaba allah yihi subxaana waxaad tidhaahdaa nebigow yaa ayuhaa taagani ayu waana kala maqsuuda yidhahdaan moogta yaa ayuhaa asxaabuna waa litanbiih yaa ayu qof yahow annaasu yannaasu waad odhan kartaa dadow amba annaasu ah xadli badanaad ka dhigto kaagan dadka ahow innamaa ana anigu waxaan ahay uun lakum idinka waxaan ahay nadiir mid mubiin oo weliba digitaankiisa uu cad yahay mubiin oo ficilkan abaano la yidhaahdo ayaa laasim iyo mucadaba uu noqdaa mubiin amba caddaynaya digitaanka ayaan idiinahay faladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey wa camiluu falaha saalixaati acmaasha wanaagsan lahum waxay leeyihin makfiratun bay leeyihiin wa risqun bay leeyihiin kariimu wanaagsan watana weeye waladiina kuwa sacaw u socda u camal fala fii aayaatinaa aayaadkayaga hortoogsigooda ay fii ibaali aayaatinaa aayaadkayaga burintooda kuwa u camal fala mucaafisiina xaalay yihiin kuwa wahsi gelinaya dadka oo ka cuslaynaya raacid xagga la raaco waa tasuux labadu saareen mucaajiziin xaalayiin kuwo ka wahsi gelinaya dadka raacid ay xagga raacaan ada mucaajisiina xaalayiin kuwo qadaraya oo takhayulaya inay ilaahay wahsi gelin karaan ulaa'ika duurkaasi asxaabu saxiim saxiima asxaabteeda weeye saxiima ayay asxaabteeda yihiin baa ilaahay ku sheegay subxaana wa tacaala wamaa arsalnaa ma anaan dirinay muxamadow min qablika adiga hortaa min rasuul ay rasuula ninkaasaa sila ah eh, waxaad ogaanaysaan eh, in badan oo mufasiriinta ka midi halkan waxay ku soo arooriyaan qisat alharaniiq alharaniiq haraniiq waxaa la yidhahdaa waa jamcu lgurniiq ah, nacam mufradkeedu waxa uu noqonayaa calaa wasni irnaw ayay noqonaysaa hurwa hirnawin calaa wajhin filbaw ayay noqonaysaa markaa waa mahazanina waa inaara hurbadeed waa sibiraha cadcad weeye oo ayaga ay aaminsanaayeen maaragtay ina ilaahay xaggiisa waxu geeyaanoo malaa'igi calaa qaa'ila leeyihiin marka qisatu lkharaaniid waa qiso iska macruufa oo waxay leeyihiin markii in badan oo muhaasiriinta ay ka yimaadeen ardulxabasha ay kasoo noqdeen iyagoo u maleeyey inay islaameen maaragtay nimankii mushrikiinta ahaa ayaa markii ilaahay uu soo dejiye aayaatana fara-aytum illaata walcusa wamanaata saalifata alukhra markii soo dejiyey ayaa waxay yidhaahdaan mufasiriintu soo rarayaana noocaasa shaydaanku wuxuu ku tuuray bay yidhahdeen carabka rasuulka walciyaadu billaah fa alqa ashaydaanu calaa nisaai lam hadii hadihi alcibaara tilka algharaaniiq alculaa saasuu rasuulku dara buu yidhahde tilka algaraabiiq alculaa waina shafaacatahuna laturtajaa yacni qurbadeedadaasi maaragtay waa kuwo korayn badan shafaacadooduna waa qaar la rajaynaayo sidaasi oo kale markaasay mushrikiintu yidhahdaan balaga maa dakara aalihatana bikayrin qabla alyawmi fasajada wasajadi markaasuu sujuuday rasuulkuna la sujuuday bay yidhaahdaan markaasaa ilaahay aayaadka soo dejiyey isagoon maxamed ibnu isxaaq laftiisa uu ku sheegay fi suura ma arkaysaa marka ibnu kasiir fakara wuxuu ku leeyahay wa kulluhaa waa asaaniidda iyo riwaayaadka qisadeenuba wa kulluhaa mursalaatun wa munqadicaatun wallaahu aclam bagawi raximah llah isagu uu shardiyey kitaabkiisa uu ku keenay dabadeeta markuu riwaayaadkan soo baxay ayaa wuxuu isweydiiyey su-aal oo wuxuu yihi kayfa waqaca mithlu haada maca alcismati almadmuunati min allahi tacaala lirasuulihi salawaatu اllahi wasalaamu calayhi ayadoo ilaahay u damaano qaaday rasuulka ilaashanaan shuruudu markay tabiiqa taagan tahay gaarsiinta waa ijmaac culamadu iskuma khilaafsana ambiyada ilah iyo rasulka macsuumiin yihiin sidee u dhacday carabka shaybaanka inuu carabka rasuulka inuu rasuul shaybaanku qaadsiin karo erayadan marka isagu wuxuu kaga jawaabay dhowr jawaabood waxase wld labiirsan bay yidhaahdaan aba ugu wanaagsan shaydaanka laftigooda ayaa isna waxay akriyey tafsiirka dabad akriyey marka hadalkii shaydaanka ayuunbay maqleen hadalkii shaydaanka markay maqleen ayuun bay u qaateen rasuulku ahaa in maaragtay wakriye alfaadan laakiin maasaxa ma arkaysaa isweyd raximah llah isaguna wxu lahaa wakuluhaa imaa daciifatun wa imaa munqadica ma wax bahashaa waxna rulaa u sheegay waxaa la sheegaa xaafid ibnu xajar oona duruqdayda marka waxoogaa laysu jeyjeeyo waxoogaaba iskaanaysaa buu leeyahay laakiin sheekh albani raximah ullah ayaa wuxuu ku leeyahay risaalad aad iyo aad qayim u ah markaa risaaladaas sheekh albani ayay idinku doonan doontaa kutubta mufasiriinta muxaqiqiintana wa idin akriye sida ibnu kasiirka oo kale amba ibnu jariir amba ninka la yidhaahdo shanqidi oo kale amba shawkani oo kale raximahum ullah fadaxtanii waa ajaabi wamaa arsalnaa maanaan dirin nebi muxamedow min qablika adiga hortaa min rasuul ay rasuul a rasuul maanaan dirin nintaas isula weeye mafcuulka lagu siyaadiyey walaa nebiyun nebina maanaan dirin alla waa la dira ilaa shay haddaanu diro idaa tamanaa hadduu akriyo rasuulku idaa tamanaa markuu akriyo amaba markuu rasuulkaasi jeclaado tamanaa bimacnaa axabba watamannaa bimacnaa tala labadaba luqada carbeed wax lagu yaqaano oo macruufka ah weeye idaa tamannaa rasuulkaasi markuu jeclaado alqaa wuxuu jeclaado iimaanka ummadiisa alqaa wuxuu didaa ashaydaanu shaydaankuna wuxuu tuuraa fii umniyatihi rasuulkaasi waxa uu jeclaado dhexdiisa wuxuu ku tuuraa wasaawis iyo kashuush iyo wuxuu dadka kaga hortoogsado ayuu isaguna faafiyaa weeye taasuu faafiya idaa tamanaa markuu akriyo amba uu xadiiso oo tafsiirka bukhaari uu soo saaray in cabaas werinayaana sidanba weye ilaa idaa tamanaa hadduu xadiiso markuu xadiiso rasuulkaasi alqaa wuxuu ridaa ashaydaanu shaydaankuna wuxuu ridaa fii umniyatihi ay fii xadiiihi rasuulka xadiiskiisa wuxuu ku dhex tuuraa tashuushin iyo ka hortoogsi dadka uu ka hortoogsado iyo baabiyeyn ayuu bilaabaa fayansaku wuu masaxaa allaahu allana wuu nasakhaa wuu baabiiyaa maa yulqii wuxuu rido ashaydaanu shaydaanku wuxuu rido ee boosaabuus iyo fasaada baa ilaahay baabiiyaa uma yuxkimu llahu alla wuxuu uma yuxkimu allaahu alla wuxuu sugaa aayaatihi buu sugaa wallaahu alla caliim allaha cilmiga badan weeye xakiim oo allaha aan qaldamin weeye marka nafsiganina waa baabiin weeye halkan waxaa loo jeedaa alisaala halkan waa baabiintii weeye markaasuu ilaahay baabiiyaa wax alla wuxuu shaydaanku tashuush iyo waswaasimu waday buu baabiyaa marka tamanaa bimacnaa kala iyo tamanaa bimacnaa xaba labadaa tafsiirba waynu ku fasirnay tamanaa markaa mafcuulkana waynu qadaray alqaa ashaydaan laftigiisu mafcuul buu u baahan yahay oo wuxuu tuurayaa waa waswaasin iyo tashuushin uu rasuulka ummadda ka hor keeno dabeedna waxay ummadda ka hortoogsado xaqa ma og oo wax kastoo rususha ilaahay ay jeclaadaan mid ka horteeda ayuu ahaa fayansaku wuu baabi'iyaa allahu alla wuxuu nasaki maa kii buu nasaki yulqi uu rido ashayaanu shaydaanku wuxuu tuurabu alla baabi'iyaa uma yuxkimu wuxuu sugaa allahu alla aayaatihi wuu alla sugaayo ixkaamku waa sugid weeye wallahu alla caliim allaha cilmiga badan weeye aan qaldamin xakiim waa allaha aan maaragtay xikmad iyo xukunba u saaxiibka ah weeye oo masala luqada carbeedna waa lagu yaqaanaa tamanaa kitaab allahi awala laylihi waa kuwii lahaa maaragtay cusmaan oo kale waana tafsiirka uu doorbidaga ninka la yidhahdo ibni jariir asabri tamanaa bimacnaa tala ayaa isagu u raajaxay adigu qisatu lkharaniik qiso sugan maaha waa qiso baatil ah weeye liyajcala ilaahay subxaanahu watacaala ayaa nasakhabaa rabbi yidhi aayaadkiisana uu sugayo halkaynu ka cilaynaynaa markaasi waxaynu ka cilaynaynaa ma og tahay muxuu shaydaankani u tuuraya liyajcala suu alla uga yeelo ayuu maaragtay shaydaanku u tuuraya arrintaan maa fiiba bisuu uga dhigo yulqii uu rido ashaydaanu shaydaanku waxaan uu tuura ayuu dhigdhigayo rabbi inuu ka yeelo fitna fitno rabbi inuu uga dhigo liladiina kuwuu ku fitneeyo fii quluubihim qalbiyadooda uu ku sugan yahay marad cudurka waa nifaaqa liyajcala ay alqaadaasayna ku xidhnay ma ogtahay shaydaanku kaasuu tuuraya muxuu shaydaanku u ridayaa liyajcala siuu alla uga yeelo waa imtixaane maakii siuu alla uga dhigo yulqii uu ridayo amba uu dhigdhigayo ashaydaanu shaydaanku wuxuu dhigayo fitna rabbiku uga yeelo intixaqisan ay maaragtay ku fitnoobaan liladiina kuwii kafaruu liladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda uu ku sugan yahay marad cudur asalka maradka qalbiga qur'aanka laba macnayo unbuu ku sheegay waa laba cudur unbuu qur-aanku sheegay mid waxa weeye waa maradkan shakiga iyo nifaaqa ah weeye waa shakiga iyo shirkiga iyo kufriga iyo nifaaqa cudurka labaadna waxa weeye waa faaxishada iyo sinada weeye oo markii ilaahay haweenka faraya maaragtay inaanay hadalka dabcin fayadmaca aladii fii qalbihi marada marka waa bukaankaasi waa marad shahwa iyo marad shubha labadaasi weeye quruubtu waa ilaahay ugaga dhigo fitan subxaana watacaala kuwa qalbiyadooda ay ku sugan tahay quluubtooda iyo wlkaasiyati walilqaasiyati liladiina lasa ku cadsan tahay iyo waalkaasiyati kuway qallashay walilkaasiyati kuway qallashay rabbi inuu uga dhigo sikan quluubuhum qalbiyadoodu kuway ingegeen saacir baabuu qaata wa ina alzaalimiina kuwa zaalimiinta ahi lafii shiqaaq khilaaf bay ku sugan yihiin dhinac mar ayay ku sugan yihiin baciidka dhinac cod bay ku sugan yihiin oo way fogaadeen iyo maxay kaloo alla sidaa u yeelayaa iyo waliyaclama aladiina kuwii inay ogaadaan yo waliyaclama aladiina kuwiin ay ogaadaan utuu la siiyey alcilma cilmiga kuwa la siiyey annahu shaygan alla uu sugay ama annahu kitaabkani alxaqu xaq inuu yahay xaqa inuu yahay ma arkaysaa oo markaa shayga xaqa oo kuwa xaqa iyo baatilka kala saaraya ayaa waxay ogaanayaan wuxuu ilaahay u waxyooday inuu xaq yahay ma arkaysaa oo kitaabkan casiiska ah weeyeen damiirka u celinayna iyo waliyaclama si ay ogaadaan aladiina kuwa utuu la siiyey alcilma la siiyey annahu kitaabkani alxaqu inuu yahay min rabbika xagga rabbigaa ka yimi oo fa yuminu ay rumeeyaan markaa bihi isaga oo fa yuminu si ay u rumeeyaan baa maaragtay sidaa u sugnay ama arkaysaa amba u shaydaanku u riday may aayaadkiisa alla wuxuu usugay subxaanahu watacaala waliyaclama aladiina uutuu lcilma anahu alxaqu min rabbik anahu alxaqu min rabbik fayuuminu ay rumeeyaan markaa bihi iyo oo fatusbika ay khushuucdo oo fatusbika ay u khushuucdo lahu kanu alla soo desiyey quluubuhum qalbiyadooduna ay u khushuucaan aba fatusbika ay u khushuucdo ay taqbac oo u hogaansanto lahu kanu alla soo desiyey anbaba allada quluubuhum qalbiyadooda wa ina allaha alle lahaadi aladiina kuwii ka hanuunin doona weeye isuu daafe waina allaha alle lahaadi aladiina kuwii ka hanuunin doona weeye aamanuu alla rumeeyey ilaa siraada dariiq buu alla ku hanuunin doonaa dariiqaasoo mustaqiimin toosan walaa yas'alu kama suulayaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay fii mirya shaki inay kaga sugan yihiin minhu qur'aankan walaa yasaalu kama suulaan aladiina waxa kafaruu gaaloobay fii miryax shaki inay kaga sugan yihiin minhu qur'aankan xataa taatiyahum ilaa ay uga timaado asaaca saacaddu ilaa ay uga timaado dabta xaalay tahay mid lamatilaana amba dabta mid lamatilaana ilaa ay ugu timaado aw amase yaatiyahum xataa yaatiyahum ilaa uga yimaado cadaabu yawmin yowm cadaabkiisu ilaa uga yimaado yoomkaasoo caqiin madalays ah magalaysba ah ayaa lagu tilmaamay subxaana wa tacaala aan khayr baanu lahaynba almulku lahaanshahu yowmaidin maalintaanba boqornimadu lilaah alla ayuunbaa iskule subxaanahu wa tacaala cidina lama laha almulku yowmaidin tawniintaasi ciwadu caninjumna weeye maalinta lasoo saari doono cadaabkani dhici doono lilaah alla ayaa iskale yaxkumu way xukumi baynahum dhexdooda فالadiina kuwa aamanuu alla rumeeyey wacamiluu fala saalixaati alacmaala hadeeteer ala qadar alacmaala camalada asaalixaati wanaagsan fii jannaati naciim naciima jannaadkeeda ayay ku sugnaaday waaladiina kuwa kafaruu gaadhoobay wakadabuu beeniyey biaayaatinaa beeniyey fa ulaa'ika kuwaa sida lahum waxay leeyihiin cadaab cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo muhiim waxdulleeya waaladiina kuwa haajaruu hijrooday alla dartii fii sabiili illaahi u jihaa u baxay uma qutiluu la laayay iskalay soo faraxalaan ma arkaysa markaa eh, baaraka allahu fiikum qofka muslimka hadduu isagu dacwadu baxayo oo alle diintiisa uu faafinayo oo sida dee ilaahay diintiisu ahayd aqoonna u leeyeen macrifo dariiqii salafka uu marayo adiyo rasuulka aanu khilaafa ee heshiisa laakiin aayaadkani waxay tilmaamayaan jihaadkiibay tilmaamayaan ma arkaysa waladiina kuwa haajaruu hijrooday fii sabiili illah uma qutiluu la laayey uma qutiluu la laayey ow amase maatuu dhintay layarsuqannahum allahu wallaahi layarsuqannahum wuu arsaaqi doonaa oo wuxuu ku arsaaqi allahu alla wuxuu ku arsaaqi doonaa rifqaa wuu ku arsaaqi rifqigaas oo xasanaa wanaagsan wa ina allaha alle lahuwa khayru raasiqiin inta wax arsaaqda wax bixisaka ugu khayrka badan wey israa-iil xaqiiqsuuqi karta ayaa iska jirta layudkilannahum wallaahi layudkilannahum wuxuu alla gelin doonaa mudkalaa meel la galo ayaa ilaahay u gelin doonaa meeshaasoo yardawna ay ka raalli yihiin amba mudkala ey idkhaalan buu gelin buu ilaahay jannada gelin doonaa yardawna ay raalli ka yihiin buu alla gelin doonaa subxaanahu watacaala maarka halkaasu ilaahay gelin doonaa waina allaha alla la caliim allaha cilmiga badan weeye xaliim waana allaha dulqaadka badan leh dalika alamru arinku daalika sidaa weeye wa qabarni mubtada maxduufkaynu ka dhignay amba ashaana iyo xaalku daalika sidaa weeye waman caaqaba qofka ciqaaba ee waxu gaysta bimili maa kii oo kale ka wax ku ciqaaba bimili maa kii midna miliga ka wax ku ciqaaba cuuquba lagu ciqaabay bihi isaga humma dabadeed bugiya lagu gardaroodo calayhi isaga haddana lagu adyadoodo layansuranna wuu u gargaari oo wuu u gargaari hukaa allaahu alle ayaa u gargaari doona alamru arinku daalika sidaa wey waman caaqaba qofka ciqaaba ku ciqaaba bimithli maa kii oo kale kii mid lamida wax ku ciqaaba cuuqiba lagu ciqaabay isaga bihi maaga cuuqiba bihi isagana lagu ciqaabay wixii lagu ciqaabay qofka wax ku ciqaaba oo dhibaatadii loo geysa mid lamida la yimaada uma dabadeed duquwa lagu gardarooda haddana calayhi isaga layansuranna wuu u gargaari doonaa u gargaari doonaa huka allah ina allaha alla lacafuw allaha saamaxaada badan weeye kafuur waana allaha dembi dhaafista badanna weeye waxay nusuulkii aayaddaas u waa kariyadii rasuulku diray bisha muxaram codkeed allah wuxu uhi subxaanahu watacaala daalika kan isaga mubtada ayuu noqonayaa oo biana allahdaa dambe halkaasuu dhacayaa markaa khabarku daalika allah subxaanahu watacaala maaragtay maamulidu sidaa wuxuu alla u maamulo iyo nusrayntu sidaa wuxuu alla ugu hiilinaya biana allaha alla inuu yahay bay saartay ku sugnaatay yuuriku inuu gelin doono biana allaha yuuriku alla inuu gelin doono daraaddeed ayuu ilaahay sidaa u yeelaa alleyla habeenka inuu radigeliyo fi nahaari maalinta inuu dhex dhexgeliyo daalika ka dhig daalika maarkaa ilaahay subxaana watacaala inuu khaaliq yahay oo akoonkiisa uu ku tasarufayo ayuu maaragtay inagu tambiihiyey macnaha uu ugu gargaarayo ka laga gargaran yahayna waa bianna allaha yuuliju rabbi inuu geliyo daraaddeed bay taasi ku sugnaaday alleyla habeenka inuu geliyo fi nahaari maalinta uu dhex geliyo oo habeenku uu yaraado oo maalintu ay ka badato waa tafsiirka culimmada qaarkood ay raajixeen tafsiirka labaad inuu habeenka maalinta dhex geliyo intuu midkoo tago kii kale meesha uu ka baxo oo wayuuliju uu geliyo annahaara maalinkana inuu geliyo uukaasi ku sugnaaday fi leyli habeenka inuu dhex geliyo iyo waana allaha biana allaha alla inuu yahay darkii buu kaasi ku sugnaaday samiic kii maqlaya wax kasta oo la maqlo basiir oo arka waxaynu arkayno iyo waxaan la arkaynba daalika sidaa uu ilaahay kaasi macnaha maamulinta noocaasa iyo ogoga arrinta aragtida ilaahay arkaya subxaanahu watacaala shay kasta iyo gelinta habeenka u dhex gelinaya biana allaha alla inuu yahay buu kaasina ku sugnaaday huwa alxaqu inuu alla yahay wa anamaa iyo wa bianamaa kii yadcuu ay caabuday yadcuuna ay caabudayaan min duunihi alle sokadii huwa albaabilu baabil inuu yahay buu kaas kaasana ku sugnaaday daalika kaasi wuxuu ku sugnaaday biana allaha alle huwa alxaqu inuu yahay darteed buu kaasi ku sugnaaday wa anamaa wa yadcuuna ay caabudayaan min duuniha la sokadiina huwa albaabilu inuu yahay buu ku sugnaaday waxaan jira inoo baabi'i doona iyo wa ana allaha wa biana allaha alla inuu yahay buu ku sugnaaday huwa alcaliyu allaha sarreeya culuwi mutlaqa weeye waa sarrayn mutlaqa hadday daata ahaan tahay iyo hadday qadar ahaan tahayba alkabiiru oo weyn alam tara miyaanay ogtoonayn oo ruyadani waxay noqonaysaa cilmiyadii baynu ka dhigaynaa alam tara miyaanad ogsoonayn ana allaha alle anzala inuu ka soo dejiyo min asamaa'i samada xaggeeda inuu ka soo dejiyo maa ah iyo alle inuu ka soo dejiyo fa tusbixu ay noqoto ansalada ayay ku cadfan tahay waxaa la isweydiin karaa maxaa ficilkan mudaarica maadiga loogu cadfaya waxaa loogu cadfayaa roobka had iyo jeeraano raadka uu ka tago ayaa sii jira dhulkuu biyo sii geliyaa dhirkii madoobeeyeybaa sii waarta saa darteed markaa maantana ma aha oo tasbiixdii ha u qaadanin amsalada ku tahay jawaabtii istifaamka ma aha oo ansala inuu soo dejiyo min asamaa inuu ka soo dejiyo miyaad ogsoonayn maaha biyo uu ka soo dejiyo oo fatusbixu ay noqoto alardu arladuna ay noqoto mukhdaro mid la doodeeyey mukhdaro mid la doodoobeeyey oo cagaar noqotay ina allaha alle ladiif ilaaha naxariista badan weeye amba waa ilaaha ogsoon wax kasta oo qarsoon khabiir oona allaha xoogaalka ah weeye lahu alle wuxuu leeyahay maa fi samaawaati raadka waxa ku sugan iyo wamaa kiibaa usugnaaday fi lardi arla ku sugan lahu lilaahi alle ayaa iskale maa fi samaawaati iyo wamaa fi lard waina allaha alle lahuwa alghaniyu damiru fasri baa la yidhahdaayo xasri unbuu faa'iideynaya lahuwa alghaniyu allaha deeqsoomay weeye ka kaafsoomay khalqigiisa alxamiid waa allaha xaqa u leh in la ammaano musay alam tara miyaanu ogsoonayn ana allaha alle sakara inuu sakiray lakum idinka inuu idin sakiray maa fi lardi arlada waxa ku sugan inuu alla idin sakiray waalfulka doonyaha alla inuu idin sakiray miyaydaan ogsoonayn tajriixaal ay qulqulayso doonyahaasi filbahri badda dhexdeeda ay ku qulqulayaan biamrihi ilaahay amarkiisa ay ku qulqulayaan wayumsiku wuxuu hayaa alle asamaaa samada wuxuu ka hayaa an taa min an taaca anta min u qadarwa binafci khaasib wax lagu nafsiye wayumsiku wuxuu hayaa asamaaa samada ayuu alla ka hayaa an taqaca min an taqaca inay ku dhacdo ayuu alla ka hayaa cala alardi arlada inay ku dhacdo ilaa biidnihi alle amarkiisa ay ku dhacdo mooyaane idniga ayaa laba macnaya unbuu quraanka ku yimaadaayo waa idni qadari ah qadari ah iyo idni sharci ah marka waa idnigii qadariga haatani ilaa biidnihi alle amarkiisa inay ku soo dhacdo mooyaane aayaddani waxay inoo tilmaamaysaa sawaabku inay wax karo leh ay yihiin oo ilaahayna subxaanahu watacaala uu ka ilaalinayo soo dhicin ay ku soo dhacaan arlada laakiin qofku haddii uu yidhaahdo meeshani ba waa qadaa waa sida imika isticmaalaan ma ogta alqadaa waa banaan waxaan ad arkaysaa dahawo weeye wax sama laydhahdo jiraan ma jiraan waa kufri weeye waa ilxaad marka qofkaas wuxuu ku kufrayaa bima asbatahu lqur'aan ilaahay baa samada wuxuu ka hayaa inay arlada kusoo soo dhacdo waxa soo dhacayaana dee wax qara leh ee jira weeye ee maaha hawo inay soo daadanayso ina allaha alle binnaasi dadka rabbi wuxuu u yahay lara'uuf allaha uturista badan weeye ina allaha alle la ra allaha uu turista badan weeye raxiim ee u naxariista badan leh finnaasi dadka wa huwa alle alladii midka weeye axyaakum idin nooleeya uma yumiitukum haddana idin dira axyaakum idin nooleeyey uma haddana yumiitukum idin diri doona uma haddana yuxyiikum idin soo noolayn doona ina alinsaana kii dadka ahaa waa siduu u badan yahay lakafuur midda dafiraa badan weeye ayaa ilaahay subxaana watacaala allah ku tilmaamay likulli umma ay jacalnaa waxaanu u yeelnay likulli umma ummad walba jacalnaa waxaanu u yeelnay mansaka meel ay ku cibaadaysato waa almawdic aladii yactaadahu linsaan meel ay ku xajaaray usanu mansak waa meel ay ku cibaadaystaan wey mansaka ayaanu u yeelnay meel ay ku cibaadaystaan meeshaasoo hum ayagu naasikuuhu ay ku camal fali doonaan ay ku cibaad hum amba mansaka cibaado ayaanu u yeelnay hum ayagu naasikuhu ay samayn doonaan markaa damiirkan waxaa loo celinayaa wowga ah iyagu u noqonayaa ma og tahay aladiina lahum manaasik wa saraa'iq macnaa ummad kastoo rasuul ilaahay u diray wuxuu u yeelay meelo ay ku cibaadaystaan asalka almansak fii kalaam alcarab waa meesha ay dadku ay kusoo noqnoqdaan baa la yidhaahdaa mansakaa baanu u yeelay hum ayagu naasikuhu ay ku camalfalaan ay ku cibaadaystaan wadadci iyo wixii lamidaba ah ay ku gowracaan ee falaa yunaazicunnaka yaanay kugula murmin nebi muxamadow oo aanay kugula murmin fi arrinka macnaha diinta allay waxba yaanay kuwa mushrikiinta kugula doodin halkan ilaahay ku faray inaad ku cibaadaysato un ku cibaadayso wadcu ugu yeedh dadka wadcu ugu yeedh ilaa rabbik rabbigaa xaggiisa ugu yeedh inaka adigu lacalaa hudaa inaka adigu lacalaa hudaa anuun korkii baad ku sugan tahay mustaqiim toosan oo daaci u ha noqon karaya qofka sifada leh wadcu ugu yeedhadka ilaa rabbika ugu yeedh limaada waa istinaafun macna tacliim sababtaa dadka ugu yeedhaysaa waa maxay maxaa daaci u noqonaysaa inaka adigu calaa huda hanuun korkii baad ku sugan tahay calaa cilmin hanuunkaasoo mustaqiim toosan calaa hudan baad ku sugan tahay calaa ariiqin mustaqiim muusil ila lmaqsuud ariiq toosan baad ku sugan wain jaadaluuka hadday kula murmaan waqul waxaad tidhaahdaa allahu alle ayaa aclamu ku cilmi badan bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan allahu alle yaxkumu isagaa xukumi baynakum dhexdiina ywma alqiyaama fiimaa kii alle ku xukumi kuntum aad ahaydeen fiihi maagaaba takhtalifuuna kuwii isku khilaafa waxaad isku haysiin baa laydinku kala saari doonaa allahu alle yaxkumu baynakum ywma alqiyaama fiimaa kiibu alle idinku xukumi idinku kala saari kuntum aad ahaydeen takhtalifuuna kuwii isku khilaafa fiihi isaga dhexdiisa waxaad isku khilaafi jirteen ayuu alla idinku kala saari doonaayo ka xaqa ku taagan ka baadilka ku taagan uu ka cadaa alam taclam miyaanad ogsoonayn ana allaha alla yaclamu inuu ogsoon yahay maa fi samaa samada waxa ku sugan iyo walarض ina dalika kaa samada iyo arada ku sugan fii kitaab kitaab buu ku sugan yahay lawx almaxfuud ina dalika kaas ogaalka alla ogsoon yahay iyo awoodda rabbi u leeyahay ina dalika kaasi qoridda la qoro iyo ogaalka rabbi ogsoon yahayba cala allahi alla korkiisa wasiir mid u saaran weeye wayacbuduuna waxay caabudaan min duuni illaahi alla sukadi maa waxbay caabudayaan lam yunazil aanu u soo dejinin alle bihi ay caabudayaanba sulbaana daliil ay ku caabudaan ilaahay wax daliilo oo ka ay ku caabudaanu rabbi u soo dejiyo cibaadadooda faray ma jirto wayacbuduuna waxay caabudaan min duuni illaahi alla sukadi maa waxbay caabudayaan lam yunazil aanu soo dejinin alle bihi maagaba aanu usoo dejinin sulbaana xujo lagu caabudo iyo wamaa bay caabudayaan laysa lahum ayaga aanu u sugnaanin wamaa caabudayaan laysa lahum ayaga aanu ugu sugnaanin bihi maagaba cilmun cilmi aanu ugu sugnaanin iyana cilmi ma aha ilaahayna dee xaggiisa xuso kama haystaan wamaa lilvaalimiin kuwa vaalimiintaa uma ahaanin min nafuur ay nafuur minhum yiri waidaa tutlaa marka lagu akriyo calayhim korkooda aayaatuna marka lagu akriyo bayinaatin xaal ayihin aayaadkaasi kuwa cadcad tacrifu waxaad garan waxaad ka garan doontaa fii wujuuhi aladiina kuwi wajiyadooda waxaad ka garan doontaa kafaruu gaalooday almunkara diidmu ay diidayaan aayaadka ilaahay way maaragtay way dhisanayaan way isqalanayaan way karaahiyeysanayaan inkaar bay qaban moog waidaa tutla haddii lagu akriyo calayhim ayaga korkooda aayaatina marka lagu akriyo bayinaat xaala yihiin aayaadkaasi kuwa cadcad tacrifu waxaad ka garan min wujuuhi aladiina kii wejiyadooda waxa ka garan kafaruu gaalooday almunkara diidma yakaaduuna waxay ku dhowaadaanba yasfuuna inay qabtaan amba yasfuuna inay ku boodaan labadaba waa la yidhi iladiina kuwii inay qabtaan yatluuna ku akriyaya calayhim korkooda aayaatina wadaacidiin sab inay siiyeen ku dhowaadaan qul waxaad tidhaahda afa unabbiukum ma mid ka shar badan min daalikum kiina cala innaasi iyagaasoo loo arkaya afa unabiuku ma idinkoo warraba bisarin afcalu tafsirkan laysa calaa baalihi ama bisarin mid ka shar badan min dalikum jiina macnaa caragan aad caraysantihiin iyo nacaybkan annaaru wey hiyaka ka shar badani annaaru naar weeye wacada wuxuu u ballan qaaday haa naarkaasu allahu alla wuxuu u yaboohay wacada wuxuu u yaboohay haa naarta allahu alla aladiina kuwa kafaruu gaaloobay fabi'sa waxa baas lahaaday almasiiru meel loo noqdo yaa ayuha nnaasu daro waardadow duriba waxaa la yeelay masalun tusaale tusaale ayaa ilaahay duriba waxaa la cadeeyey masal tusaale ee fastamicuu dhegaysta lahu masalkaa dhegaysta haye ina aladiina kuwa tadcuuna aad caabudaan tadcuuna aad caabudaan amba aad baridaan min duuni illaahi alla sokadi lan yakhliquu ma abuuri doonaan baad lade lan lan yakhliquu ma abuuri doonaan gulaaba ukhti walow istamacuu haba ku ururaan lahu ay likhalqihi dugsigaa abuuridiisa wax kastoo alla saykulla caabudi asnaam kaga soo qabo malaa'igta ku dar tinka ku dar rususha qaarkood ku dar awliyada ilaahay qaarkood ku dar wax alla waxaad caabudaysaan hadday isu tagaan dugsi abuuri maaya bir kastoo qurux badan iyo taariikh kastoo duulaya mayri in fulaanba ku wada qoranso maaha in sabqaan in in dalaa'il arbukimarihi abadan waa bugti lan yakhluquu ma abuuri doonaan dugaabaa bugti walow istamacuu habaa ku kulmaan lahu abuuridiisa wain yaslub hadduu ka qaaso